le inuu yahay iyo waxaan naf lahayn waxaan naf lahayn qofku waa sawiri karaa sida geedaha dhagxaanta guryo dhisan waa sawiri karaa qofku laakiin wax naf leh waa xaaraan in la sawiraa xaaraamtuna waa kala weyntay dunuubta kuwa waaweyn oo kabaa'irtaahe ka midta waxaana isku mid ah sawirka midka hoos ka leh oo jismiga leh iyo midka qalinka lagu sawiray oo dharka iyo warqadaha lagu sawiro gacanta lagula sawiro iyo midka kaamiraha lagu sawiro dhammaan waa isku mid wax nabigu kala qaaday ma jirto sawir waa xaaraam waana min kabaa'iri dunuub dunuubta kuwa ugu waaweynu kamidii baabkaanu sidaas ayuu ka hadlaya maantana musiibo weyn aaba dhacdo qof walbaaba mobaylu gacanta ku sitaa kaasuba ku sawira markaasa si fudud uu wuxuu ku galaa dunuubta ti ugu waaweyneed ti ugu waaweyneed naf kastuu qofkaasu sawiray maalinta ilaahay la hor tago nafta geli alele inta cadaabka la gelsho alele nafta geli ha lagaa baxsho cadaabkeed nafna ma geli karo marka qof walba cadaabkii gacantiisa ku shaqaysana si fudud waana isku mid wax alla waxa sawira lama helayo diinka alleh hal xadiid ama hal aayad oo nabiga uu leeyahay ama ilaahay leeyahay sawirka mid midkaasaa bannaan laakiin midkaasa haba ka yar sawir waa xaaraan shaygaas marka xaaraanta ah wixii daruuro bannaydo waa gooniya yidhahdeen culummadu xaaraannimadiina ka bixi maahe adaan ku dambaabayn ilaa maanta hadana dhib kala dhacayo nidaamyada adduunka maanta ka jira qofka dukumiinti ma samaysan karo aan sawir lagu dhejin hadduu baasaboor u baahdo hadduu yidhah xajkaan aada ganacsigan u baxaa hadduu yidhah waxbarasho iskoolan tega jaamacadan tega hadduu yidhah caafimaadaan meel kale ugu baxa tilaabtu qaado dukumiintiga laga doonaa sawira lagu dhejina waa in masawir lagu soo dejiyaa marka masawirkaas culummadu waxay yidhaahdeen kii xaaraam tahayuu ka mid yahy laakiin maadaama qofkan danu u geyday ku dembaabi ma ku dambaabaya qofkii qaanuunkan dejiyey oo yidhi halagu dhejiyo ah, oo ku yidhi dhaqaaqi ma kartid ilaa sawir keento kaasaa ku dambaabaya kaasaa ku dembaabaya adigana markaas waxaa lagaa rabaa inta dhantaad aad ku gaareed in ka badan inaadan sawiran oo maalan shayga xaaraan haduu yahay inta markaas aad dhibaatada uga gudbaydo inaan ahayn laguma banayn adaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada waxaa la qadaraa inta qadarka inta dhibku ku suulayo qaacidadu waxay tahay adaruuratu tuqadaru biqadariha oo maala basaboor keena lagu yihi hal sawir ku soo deji labana keen markaasaa sideed xabo kii wax sawir ay kuu soo saara midaad ku dhejiday basaboorkii labana gacanta harta ku qaadaad geyday hanaa kuu soo hartay guriga ma dhigan karti waa inaad gogoyda saadudhiga ila waa xaaraane malagtu sooma gashee guriga ku jira sawirkii intii daruurada aheed ee berriyaan u baahan karaa markaad u baahato markaasaad haddana issawire ee xaaraan guriga ma dhigan karti waxay la mid tahay gaaja naftu kaaga dhici tagta neef baktiyadee u tim ama doofaara meel ugu tim cadaad ka goose waana cunay nafta intaad ku celi waana kuu oo ku dambaabi maydi laakiin ma dhihi kartid waa shilana waa odkacana waxaa dhici karta berri inaad u baahdo oo berri haddana naftu qabato xaaraan wey ma banaano addaruuratu tuqadaru biqadariha shayga markuu daruuro yahay inta dhibaatada markaas uga gudbi karta kaliyaa ku banaan inta kale kuma banaana inta kale kuma banaana can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi waman qofkeebaa adlamu ka gardaro badan minman qof dahaba tegey yakhluqu xaal uu abuuraa ka khalqii khalqan ayuu abuuraa khalqigaasoo ka khalqii makhluuqan abuuray la mid ah falyakhluquu ha abuureen daratan dhuuracaso ow liyakhluquu ha abuureen xabatan mir badar ah oo liyakhluquu ha abuureen shaciiratan hal xaboo heeb ah ahrajaahu bukhaari muslim xadiiska soo saareen xadiidkan bukhaari muslim wariyeen wuxuu caddaynayaa waana xadiisulqudsi weliba eh waa xadiid uu nebigu allah ka wariyey wuxuu xadiidkaanu caddaynaa dadka kuwa ugu dulmiga badan inuu ka mid yahay qofka yidhi waxaan wax u abuuraa sida ilaahay wax u abuuro ilaa haddaad tidhaahdo haddaad adugu tidhaahdo waxbaan sawiraa macnaheedu waxay tahay sida ilaahay wax u abuuran u abuura qofkan alla abuuray anuguna iyadoo kalean soo saara wey meesha sawirku xaaraamka ka noqdeen waa halkaas mudaahaad aa ku jira shabihid ilaahi weyna afcaashiisa laysku shabahayaa ku jirta waa arrin marka aad u khatar ah oo dembi weyn ah weeye weliba fiiri shardi maahan shardi ma ahan mudaahaadkaas inaad adigu niyeysato marka lagu leeyahay waad ku dambaabeen ma ahan markaad niyeysato ilaahay isku ekaysii oo bal siduu wax u abuuro u abuur maaha waa inaad ficilka samaydo sideedaba haddii dembi sharcigu xubun ku xidho oo u yidhaahdo dembigaas qof ka sameeya ciqaabkaasuu leeyahay inuu niyeysto dembiga kuma xirna ma hadduu ficilkii sameeyo khalaas dembigu waa hela hadda maalan markii nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum man tashabbaha bikayrina falaysa mina dadka isku ekaysiiya gaalada ayagu ka mid yahay annaga naga mid ma ahan qofku hadduu sida gaalkii u labisto gabadhu sida gaashii u labisato ama wiilku sida gaalkii u labisto ee uu garbaha ruxo oo yidhi anugu ma niyeysni gaal isku ekaysiina dharkaanan ka rabaa waxaa la leeyahay camalkii dembiga lagu helayo waa la timi ah, niyeyso ama ha ama niyeyso ama ha niyeysan sideedaba niyo mal u baahan haduu qofku sameeyo waa hele inama alacmaalu biniyaat waa xasanaad daacaadka niyo u baahan ee ka warran qofku hadduu qamro iska kabado yidhaahdo ogaan nashaadaan ka rabaa inaan ilaahay ku caasiya ma iska sinaysto oo idha anuu kama doonayo waxa weya ilahi inaan ku caasiyo umana niyeysanayo waxaan u niyeysana caafimaad inaan ka helo kawar ma dembiya uga dhacayo ma uga dhacayo inama alacmaalu binniya wa inamaa likulirin maana waa waxay u taallaa masaladaas waa daacaadka amaa macaasida qasad mar hadduu qofku u sameeyo xukunkeedii uley ciqaabkeediina waa mudana waman qofkeebaa adlamu ka dulmi badan waa istifhaam inkaari bimacnaa nafyi ah laa axadda adlam wey qofka dulmi badan ma jiro qof la dulmi eg ha jiro laakiin qofka dulmi badan ma jiro ah, ma jiro miman qof dahaba tegey yakhluqu xaalu abuuraa khalqan abuuris ama khalqan makhluuq makhluuqaasoo ka khalqi aniga midkaan abuuray la mid ah marka fiiri tabardarada banu aadanka iyo kibirkoodu meeshuu kala joogo ilaa wuxuu idhi falyakluqu ha abuureen daratan dara hadday run sheegayaan hal mir oo badana ah ha abuureen xabad masagaa xabad galley ah xabad bariisa ah. qof adduunka joogo abuuri kara ma jiro bal adduunka dham aduu isku imaad ma samayn karo daratan dara ha abuureen daratanna waa dhuurcasu ow liyakhluquu ha abuureen xabatan mir ha abuureen qamardiga ka mid ah qamardiga nuucyaalkiisa nuuc ka mid ah weeye marka bal ha abuureen amarkaas amru tacjiis aa la yidhaahdaa waa taxaddi iyo tacjiis waxa weeyaan car ha sameeyeen wey inaysan tabar lahayn ayaa la tusaya wey inaysan tabar lahayna la tusa akhrajaahu bukhaari iyo muslimaa xadiiskaa soo saareen walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday can caaishata radia allahu canha ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ashaddu naasi dadka kan ugu adag cadaaban cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alladiina waa dadka yudaahiuuna isku shabaha bikhalqi illaah ilaahay khalqigiisa yushabbihuuna camalahum ataswiira bikhalqi illaahi wey yudaahiuuna ee yushabbihuuna camalahum shaqada ay qabanayaan ay ku shabahayaan ataswiira ah. shaqada taswiirta ay qabanayaan ay waxay ku shabahayaan bikhalqi illaah ilaahay abuuristiisii oo kale dadkaasa ugu cadaab adag dadka ugu cadaabka adag ay ka mid yihin ah. dadka ugu cadaabka adag waxaa ka mid a ah dadka wax sawira adna maalin kasta moobiilka dag kaga siini dadka ugu cadaabka adag ilaahay cadaabka aakhiro cadaabayana waxaa ka mid a dadka wax sawira a walahumaa bukhaariy muslim waxaa u sugnaaday can ibni cabbaasin samictu rasuulalahi rasuulka alla maqlay ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay kullu musawirin qof kasta oo wax sawira fi naari naarta dhexdeedu ahaado qof kastoo wax sawira kullu wey min adawaati alcumuum wey kala qaad ma leh qof kastoo wax sawiraa fi naari naarta dhexdeedu ahaaday yujcalu waxaa loo yeelaa low liajli qofkaas dartiis bikulli suuratin masawir kasta suuradaasoo sawaraha uu sawiray nafsu naf naftoo yucadabu qofka la cadaabaa bihaa naftaas sababteed loo cadaabaa fii jahanama naarta jahanama lagu cadaaba naf kasto uu sawiray nafaa loo yeela shay kasta oo uu sawiray nafa inta loo yeela isaga dartiis loo cadaaba isagaa la cadaaba macnaha oo laleeyaha sawirkaasaa lagu cadaaba halkii suuradu sawirayba asaga cadaab gooniha loo cadaaba suurad kastu sawilay cadaab dheeraada isaga loo cadaaba yujcalu waa loo yeelaa lahu qofkaas dartiis bikulli suuratin masawir kasta oo sawaraha asagu u sawiray nafsun aa loo yeelaa xadiiska soo socdaan caddayna nafsida loogu yeelaa naftaasoo yucadabu qofka la cadaaba bihaa naftaas sababteeda loo cadaaba naftaas sababteed a qofkii sawiray loo cadaaba fii jahanama naarta jahanama ana lagu cadaaba walahumaa bukhaari muslim waxa uga sugnaaday canhu can ibni cabaas marfuucan isagoo nabiga u rafcina man sawara qofkii sawira suuratan masawir fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kullifa waxaa lagu kallifaa an yanfuqa inuu afuufo fiihaa suuradda dhexdeeda arruuxa naf inuu ku afuufo walayse qofkuna ma ahan binaafiqin mid afuufa sida naf loogu cadaaba kastaba waa sidaas suurad kastuu sawiray inta cadaabka dheerada loo cadaabo aa la waa kan muuqaalkaad sawirtaye naftii geli day shimbir ahayd day qof ahayd day geel ahayd day baal ahayd naf kasta suurad kasta oo u sawiray cadaab dheeraadaha loo cadaaba markaasaa la leeyahay naf geli suuraddii waa tani naf geli daad tabar leeda dadaan tabar lahayn xaa ku gelishay oo marka hore addoonnimadaada u joogi weyde oo dhihi weyday sida ilaah anu wax uma abuuri karo ilaahaybaa awoodda iyo iska leh maxaa dhihi weyse walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can abilhayaad abilhayaad alsadi wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala lii caliyun caliy bnu abi aalib cali bnu abi aalib ayaa wuxuu igu yidhi abilhayaad magaciisu waa xayaan ibnu xusayn can abilhayaaj alasadi waa xayaan ibni xusayn qaala wuxuu yidhi qaala lii caliyun caliy bnu abi aaliba wuxuu igu yidhi alaa abcaduka miyaanan ku dirayn calaa maa camalkii bacafanii uu ii diray calayhi camalka rasuululahi rasuulka ilaahi sal اllahu calيh wasalam wuxuu ku yidhi abilhayaaj cali bn abi aalib amiiru lmuminiin shaqadii nabigu ii xil saaray makuu dira shaqadii nebi maxamed ii xil saaray sal اllahu calay waslm makuu dira waa shaqo weyn shaqadii nabi maxamed cali u xil saaray allaa tadacwa inaadan ka tegin suuratan masawir ilaa damastaa waa inaad tirtirto masawir kastood adduunka ku aragto inaad baabiido wixii nafli geed sawiran iska daa laakiin wixii nafli ku jirto oo masawir ah waa xaaraana googo hadday shaambada ku taallo googo guriga malaa igu soo gelimi hadday dhex taallo shaamba masawirle hadday ku taallo saabuunta lagu qubaysto googo guri malaa'igu soo gelima masawir ku jiro ma soo gelayo meel alla meeshaad ku aragta jarjar masawirka ah, baabi'i meel alla meeshaad ku aragto hadduu taallo weyn yahay faras u eg yahay nin geesiya u eg yahay nin oqoonyahana meel laga jaagay jejebi haddaad awoodo masawir meeshaad ku aragto baabi'i shaqadaasu cali u xil saaray nabigu sala allahu calay wasalam ah, masawir waa xaaraan gurigu ku jirana malaaigta ilaahay sooma gasho sida shaydaankiya loola dagaalamo sawirka meeshaad ku aragtaba waa la googooya waa la tirtiraa guriga waa laga dahiraa dariiqa waa laga dahiraa isaga waa la googooyaa madaxa haddii laga jarana masawirnimadu waa baabi ah, inta kale ku baabi'mi baabixda ka kala goydo inta horaa masawir laakiin haddaad intaas ka jarto khalaas wey masawir maaha xadiiskaana caddaynaa nabiga sal allahu calay wasalam wuxuu yidhi asuurau arasu masawirku waa madaxa faidaa quica rasu falaa suurat dii madaxa laga jaro masawir ma jiro aiixu jaamicu saqiirka saxiixu uga dhigay sheekh naasir lishawaahidi xadiiska shaahid saxiixu leey ou nabigu yidhi shayga masawirkaa marka madaxa laga jaro geedu kaluu noqo marka madaxa laga gooya madaxa laga gooya banu aadamku xeelamaysi kama tago baad arkayda meelo badan adduunka waxaanu ma ahan in la yidhahdaa la rabaa qofaa lagu sawira meesha waa suuli inaad u garataa la rabaa raggu iska leeyahy kana waa suuli dumarku leeyahy meeshaas meeshaas madaxa iyo qofka iskaga dhegaan ay wax yar calaamad uga dhigaayaan taas waxba tari mayda yidhah go madaxa tuuh madax baa u madax baad u yeeshay everwa meeshaan calaamad yaroo looga dhiga waxba tari may xaaraanti weli waa taaganta weli xaaraanti meesha waa taaganta madaxba ha u yeerinba mar haddaan madax loo yeelo waa musawir haddaan madax loo yeelin musawir maan waa geed oo kale geed oo kale wey marka musawirada waa in la baabasha mideeda kale aslu shirki waa musawir gaalnimadu meeshay ka timid asalkeedu laba shay aheed waa qabri iyo musawir labadaas aheed ilaa yaa ugu horeeyey banu aadan gaalooba oo ilaahay u shariig yeela waxaa ugu horeeyey qowmu nuux qoomkii nabi nuux markay gaaloobeen kuwaysa ugu horreeyey maxay ku gaaloobeen labada bis masawir iyo qafri ah raggii saalixiinta markay dhinteen webdi suwaac yaquuf yacuuq iyo nasri ay nin walba saalixa taalla u sameeyeen si loo xasuusto daacadiisa iyo qayrkiisa iyo wanaagiisa kaasay qabrigii kor dhigeen dadkiina meeshaasay fadhiisteen iyagoo le daacadaasaan ku xasuusayn dadkaas waa dhinteen caruurtii dambo dhalatay masawiradaanay caabudayeenay yidhahdeen waalidiinteen markaasay toos u caabudeen marka asalka gaalnimo iyo shirki meesha uu ka yimidaa masawir iyo qabri ah. ah halkaasaa gaalnimo asalkeedii ah walaa qabran qabrina waa inaadan ka tegin qabrigaasoo mushrifan oo kor loo qaaday ilaa sawaytahu waa inaad dhulka la sinto shaqada labaad oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam u diray cali ibna qabri kasta oo dadku ay kor dhulka uga qaadeen waa in dhulka aad la sinta duu dhisan yahay aad dumidee saasaa nabi maxamed u diray sal اlahu alيه waslm cali bn abi aalib cali bn abi aalib amiiru muminiinna ayuu u diray asna shaqadii ila shaqadii waxaa la rabtaa ilaa qiyaam saaca inay socoto u diray qabri kastoo dhulka ka sareeyo qabriga marka sunada nabi muxamed salى اllahu alيه waxaa ku sugan xadiiska saxiixmuslimka iyo qaybkiis in dhul kalala sima qubuuraha oo qubuuraha aan la dheerayn aan la dheerayn imaam muslim aa saxiixiisa ku wariyey wakadalika imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey xadiidka fadaala nabi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuan ka maqlayu asagoo amraya qabuuraha dhulka halala simo isna saxiix muslimku ku sugay nebi maxamedaan ka maqlay asagoo amraya qubuuraha dhulka halala simo dhulka halala simo ciidda lagu shubayo ciidda lagu shubayo marka la aasayo labaa bannaan in la simaba iyada dhan iyo in ciidda inta lagu shubo lagu shubo xoogaa hal taaka ciiddaas la jeedsiiyo in ciiddaas la jeedsiiyo si loo garto meesha inay qadri oo dadka muslimiinta aysan ugu istaagin ugu fadhiisan oo qofkii meesha maraya muslimu u siyaarto ugu duceeyo intaasuna waa banaanta iyadana culamada isku khilaafay yaa fadli badan in la simo iyo in tuur yar loo yeelo amaa waxa kale kaleeto dhismaha maya ma banaano markaad aragto nebi maxamed sala allahu calayh wasalam qubuuraha awaamirta uu ka baxshay waxaad ogaanaydaa dadka dhisay ee guryaha sarkaa ka dul taagay ee qubadaha u sii sameeyey ee nalalka quruxda badan ku xihay ee magacyada ku qoray inay khilaafeen diinka nebi maxamed sal allahu alay slm oo diinkii nebi maxamedna dariiq ku socdo ayaguna dariiq kale ku socdaan oo isku wadaba aysan haynba ayagii diintii nebi maxamed maxaa yeele bal fiiriya labada xadiid saxii muslimkoon akrinay labadoodu nebi maxamed qubuuraha dhulka lala simuleey nebi maxamed wuxuu diiday sala allahu calayh wasalam qubuuraha inuu nuurad la mariyo iyo in la dhiso saxiix muslimkuu ku yaalla min xadiidi jaabir nahaa rasuululahi sala allahu calayh wasalam can tajsiisi alqabri nebi maxamedaa diiday qabri in la nuuradeeyo wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiisto wa an yubnaa calayhi in la dhiso nebi maxamedaa diiday sala allahu alay wasalam kuwa awliyadu kuma jirto kuma taalo intaas adaa ku daray kuma taalo weligaa ku arki maydi kuwa saalixiintu kuma jiraan wakadalika sidoo kale waxaan ku olin axaadiista aan ku jirin kuwa qabuuraha laba in loo kala qaado kuwa masbaladaahee la waqfay iyo guri idinku aad gooni u leedihiin oo yaasha ku aasataan meel axaadiista ku kala qaatay ma keeni karti ah, waad arkayda walaadada gobol saas u kala qaaday oole sideeda ma qabuuraha banaankaas dadka ka dhexeeya waqafka waa xaaraan in la dhiso laakiin meel kuu gaara hadday tahay waa laga fiican yahay xaaraan maa waa karaahiy ah, waa karaahiy yaa ku yidhi ma kala qaadin nabigu sal allahu alay sl ciladuna waa isku mid bal cilada waxaaba u dhowaansha badanba midka qolka gaarkaa la gelshay sababtoo in lagu fidnoobaa laga cabsana in lagu fidnoobo aa laga cabsana nebi maxamed wuxuu diiday in wax lagu qoro qabriga xab ah, qabrigan waa xaaji fulaan wuxuu dhintay taarikhdu intaas xaaraan wey ma banaana nabi maxamedaa diiday xadiidka saxiix muslimka min xadiidi jaabir waxa weya waxaan ku soo aqrinay nuuradda iyo in la dhiso waxaa ku soo aroray abu daawuudka min xadiidi jaabir nabigu inuu diiday wax lagu qoro ah, xadiidka jaabir waxa weya riwaayadda tirmidi oo uu yidhi xadiiun xasanu صaxiix nahaa can tajsiisi اlqubuur wa an yuktaba calayha nabigu wuxuu diiday qubuuraha nuurad in la mariyo wuxuu diiday in wax lagu qoro in wax lagu qoro nabigu wuxuu diiday ciiddii laga baxshay ciid ka badan in lagu shubo iska daa iyo dhiso ciiddii markii la qodaayo godka laga baxshay ciid ka badan in lagu shubaa nabigu diiday sala allahu calay abu daawuud min xadiisi jaabir wuxuu wariyey nahaa an yujasasa alqabru oo yugtaba calayh oo yusaada calayh nabi maxamedaa diiday sal allahu calayh in qabri la nuuradeeyo in wax lagu qoro iyo ciiddii laga baxshay in wax lagu daro la siyaadiyo kuwaanaa buluketi iyo nuurad iyo mutuleel iyo nuurad iyo wax lagu qoro dhar qurux badan ayay masiiyeen marka waa xaaraan diinkii nabigana ma ahan arrintaanu ee waa diin kaloo ka soo horjeeda oo garab socota ee tii nabiga shaqo kuma laha quburaha hala dhiso qof kasta oo awood ilaahay siiyana waajib waxaa ku ah inuu dumiyo quburaha madaxda muslimiinta madaxweyneyaalka gobolada kuwa jooga dhammaan shaqadii nebi maxameda waajib ku ah shaqadii nebi maxamed inay dadoodu xisaaraan ah, adigoo shaksiya ah, qabri meeshan kooxu dhisato aduu ma dumi karti adoo shaksiya gurigaagu duminaha mogta islaamkuna fasaadka kama taliyo laakiin yaa laga rabaa shaqada cidda ilaahay awoodda siiye ah, yaa laga rabaa munkarkan inay gacanta ku suuliyaan dadka ilaahay awoodda siiye madaxdaa laga rabaa gudoomiyaalka gobolada laga rabaa waxa weyn tuulooyinka kuwa joogaa laga rabaa mid kasta oo ilaahay meel u dhiibay waajib waxaa ku ah inuu cid u xil saaro qabri dhulka ka saree dhulka la sinto hadduu doonaayo inuu dariiqa nebi maxamed qaado wey sal allahu ala oo warkii nebi maxamed qiimo laley saasaa laga rabaa hadduusan yeelinna maalinta ilahay hortagaa lagu xisaabi doona fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan masalooyin aa sugan alulaa masalada ugu horayda altaqliidu waa adadkaynta adadkaynta ashadiidu adag filmusawiriina dadka wax sawira la adadkeeyey ahaaniyatu masalada labayda atanbiihu waa baraarujin calalcilati ciladii laysku baraarujiyey cilada loo diidayo wa huwa arrinka loo diidaa tarku ladabi waa edabtii oo laga tegay macallaahi lalla jirkiisa ilaahay kama edab qaadan qofkaas ilaaha wax abuuris iska lahaa marka ilaahay uu isku ekaysiiyey inuu awood leeyahubaa iska dhigay liqowlihi ilaahay qowlkiisa u daliila xadiisulqudsi ilaah uu yidhi waman qofkeebaa adlamu ka gardarro badan minman qof dahaba tegey yakhluqu xaaluu abuuraya khalqan makhluuqka khalqii aniga kaan abuuray la mida ahaaliatu masalada saddexayda atanbiihu waa baraarujinta laysku baraarujiyey calaa qudratihi qofka awoodiisa iyo wacagsi tabardaradiisa liqowlihi ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi falyakluquu ha abuureen daratan dhuuracasa ha abuureen dara haddii la qadhay waa dhuuracas dura haddii laydha waa masg xabad masagaa ha abuureen hal xaboo masagaa bal ha abuureen ow xabatan ama mir ha abuureen ow shaciratan xabad heeda ha abuureen araabicatu masalada afrayda atasriixu waa caddayn biannahum dadka wax sawiraa ashaddu naasi dadka kuwa ugu adag ayay yihiin cadaaban cadaabka waa dadka ugu cadaab adag ilahay cadaabi doono dadka wax sawira ahlucilmiga waxay isku khilaafeen fiidiyowgu ma sawir maye ogaada kaamiraha midka ahoo taagan maya kaas war male isagu midka kaamiraha caadigan kor lagu sawiro ama qofka qaarka hore hala sawiro amase qofkiioo taagan hala sawiro isku mid wey mar haddaysan laakiin midka dhaqdhaqaaqaya oo videoga oo aan taagnayn ahlucilmiga gobola rasaa'il ka qoran yihahda masawir maa masawir ma dhaqaaqo masawir dhagax siisu meel saas dootaka kuusoo fiira ee midkan ectionka bixinao saas laho fadhiisanayo istaagayo hadlaaya waxay yidhaahdeen waa muraayadiioo lagu qabtay oo kale da muraayaddaa isku qabato ood hadasho ood xagga xogto xagga taabato sow caadi maaha sidii abu shaqaynay muraayaddadaa ka dhex muuqata waxaas muraayada ka dhex muuqda musawir lama yidha sharci islaamka waana ku banaanya khilaafna male marka midkan video waa culumad gobol waxay leeyihiin musawir uus ah muraayadii laftirkeedii oo kale wey laakiin waxay leeyihin hadii la hakiyo oo dhaqaaqi diido khalaas waa musawir ilaa musawir saasa lagu arki jiray musawir ma dhaqaaqo asagu marka masaladaasna ku baraaru inay ahlucilmiga gobol sheegeen qaar kaloo qaar kaloo dhahayaa jira weli maya weli waa musawir mar hadda mase warma dhaqaaqay waa yuu hadduusan dhaqaaq ku raba bele soo korortay qaar kalaan waafaqsanayn oo <laughs> la musawir dhaqaaqayo wy qaarna waa jira marka calaa kulli xaal kuwan kale iyaga war ma leh macnaha war male markaa khilaaf male maaha laakiin nusuusta way ku cad yihiin wy ah. inay masawir shaygu yahay mar haddii laysku waafaqana xaramnimada iyadu waa qadci wa adiladaas alkhamisatu masalada shanayda an allaha allah yakhluqu waa abuura bicadadi kulli suuratin masawirkasta tiradiisa nafsan nafu abuura an allaha allah yakhluqu waa abuura bicadadi kulli suuratin masawir kasta tiradiisa xaal ay ahaatay nafsanu abuura naftaasoo yucadabu lcadaaba bihaa nafta sababteed almusawiru qofka wax sawiraa lcadaaba naftaas sababteeda loo cadaaba waa laleey geli waryaa nafta geli naf aa laleey tii jahanamaana lagu cadaaba asaadisatu masalada lixayda annahu qofka yukalafu waxaa lagu kalifaa an yanfuqa inuu ku afuufo fiihaa suuradda alruuxa naf walayse mana ahan qofku binaafiqin mid ku afuufa asaabicatu masalada toddobayda alamru waa in la is-amray bidamsihaa suuradda in la tirtiro idaa wujidad haddii la helo meel lagu arko waa in baabu maa haadaa midkaanu baabu maa kii baabkiisi weeye jaa ku yimid fii karati اlxarif dhaarbadnaanta dhaar badnaanta iyo wa qowl illaah ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waasara ilaa uu yidhi waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaaryaalkiina ilaaliya dhaaryaalkiina ilaaliya saddex macno aa lagu fasiray saddexdaba shaarixa ayaa bilowga sharxiisa inu kugu sheega ibnu jariir abari wuxuu yidhi laa tatrukuuhaa biqayri takfiirin kafaara gud la-aan ha ka teginin intaad dhaarato oo dhaartii jabido kafaara gud la-aan ha ka tegin waa ku badan tahay soomaalidu ka dhaartaan oo uu shaygu ka dhaartay haddana sameeyo uusan kana kafaaro guday waa arrin khatara marka marka waa dhaartaada xifdi oo haddii dhaartii aad jabiday ka kafaaro gudo koow waa macnaha koobaad macnaha labaad cabdullahi bni cabbaas laga wariyey laa taxlifu wey war dhaarta ha badinina badan qofku hadduu iska dhaarto oo dhaarta u bato marka dambe wuxuu ku dhaarana waxaan sax ahayn ku dhaarana ilaahay marka dambe been kula dhaarana war dhaarta ha badinina dhaarta yareeya macnaha labaad macnaha saddexaad waxaa loola jeedaa dhaarta xifdiya ixfaduu aymaanakum can ilxinfi falaa taxnatuu haddaad shay ka dhaarato ha jebin haddaan jebintu qayr badnayn waaad ka dhaaratay ilaasho dhaartaadi haygaas waa ka dhaartay hama aadi waa haddaan wuxu khayr ahayn laakiin khayr haddaad ka dhaarato lama yidhaahdo waa ka dhaartay anugu khayr haddaad ka dhaarato lama yidhahdo waa ka dhaartay inta dhaarta la jebiyo aa la kafaaro gutaa inta dhaarta la jebiyo aa la kafaaro gutaa laakiin wuxuu hadduusan khayr ahayn oo aad ka dhaaratay waxaa la rabaa inaad dhaartaada dhaartaada ha iska jebin saddexaas macnaa lagu fasiray saddexdaas macno dhaar haddaad shay ka dhaarato dhaartiina aad jebido waa inaad kafaara gudato ee kafaara gud la-aan ha ka tegin macnaha labaadoo ah war dhaarta tirada badan iska daaye ha carabkaaga ha uga caada dhigin dhaarta maxaa yeele waxaad dhici karta berri inaad ku dhaarato shay xaaraan ah macnaha saddexaadna wuxuu yahay haddaad dhaarataan wixii haddaysan ahayn wax in la jebiya ay qayr badan tahay ha jebinine dhaarta ilaashada laakiin haddii jebintu ay qayr badan tahay waa la jebina siduu nabigu yidhi sal اllahu alيه wasalam can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sal اllahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay alxalifu dhaartu manfaqatun waa bixin lisilcati badeecada way bixidaa manxaqatu waa tirtirid lilkasbi barakada la tirtiro ahrajaahu bukhaari muslimaa soo saareen can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay alxarifu dhaarta manfaqa waa master miimia waa bixin lisilcati badeecada la bixiyo badeecada la bixine wallaahi intaasaan igu fadhiya wallaahi mar dhaweedaanba ku diida qofka muslimka ah xayshoona hadduu intaas kii diida wax ugu daru isleeyay intowraba kaa siina haddana mid kale iyo badeeco kaleta intaan imisa wallaahi intaas anuga iigu fadhiya wallaahi mardhowda intaasaa la ii giida badacadu waa kuugu soce horta waa kuugu soce dhaartaas laakiin mamxaqatun lilkasbi barakaday ka siibayda waa tirtirid barakadii la tirtira dib barakadii alla ka siiba ay kuu gasho barakada haddii alla ka siibo wax kastoo maale adoo leh nolosha dadka ugu liitaad ku noolaana ilahay waa barakada ka siiba waxaad marka dhaarta badeecada ku gadinina ka daayi weliba dhaarta beenta wey midda xaaraanta dhaarta beenta wey oo riwaayad imaam axmed uu ku wariyey musnadkiisaoo saxiix ah ayaa nabigu yidhi alyamiin اlkaadiba dhaarta beenta manfaqatu lisilcati mamxaqatu lilkasb dhaarta beenta midda xaaraanta qadcan kawaa midaas an salman farisiy salman farisi salmaan farisi radi alahu an xadiidkan raawiga wariyey waa salmaan farisi shaarixa markuu sharxayo xoogaa shakiyuu gelina inuu yahay salmaan farisi inuu yahay salmaan farisi ayuu shaki gelina laakiin xadiidka waa sugan yahay inuu yahay min musnadi salmaan farisi waxaana wariyey abaraani sida muxaqiqa uu leeyahay mucjamlkabiirka awsadka saqiirka bayhaqi shucab aliimaan iyo qayrkood dhammaantood waana caddeeyeen xadiidku min musnadi salmaan alfarisi inuu yahay bal dabaraani wuxuuba ku soo arooriyey saqiirka iyo kabiirka tarjamadiisa ayuuba ku soo arooriyeyba marka waa min musnadi salmaan alfarisi وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال alaaatun saddex nuuc oo dadka ka mid ah laa yukalimuhum ullaahu ilaahay la hadli ma macnaha hadalka la anfinaa waa kalaamu raxma hadal naxariisle ilaahay kula hadli ma wey laakiin kalaamu tawbiikh a ilaahay kula hadla hadal oo waxa weeyaan canaan ah iyo eedayn marka hadal naxariisle ilaahay kula hadli ma saddex nuuc dunuubta ilaahay ka dahiri ma saddexdaas nooc walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya midka koobaad wuxuu yahay ushaymidu ushaymidu zaanig waa duq zaaniga oday duq ah oo zaanig ah ilaahi weynaa lama hadlo naxariisku lama hadlo umana dembi dhaafo cadaab xanuun badanna waa leey oo duqa ga wiilka yaree zaaniga maka dembi weyn labaduba waa dambaabeen kabaa'iray ku dhaceen laakiin waa ka dembi weyn sababtuna waxay tahay waxa weeyaan daaciga qofka dhallinyarada zinada ugu yeedha waa xoog badan macnaha shahwadiisiiya adag oo badan taas marka waxaa dhici karta asagoo asal ahaan qofku aan xumayn inta shahwadu ka qaalib noqoto xumaan ku rido oo shaydaanku marmar ka qaalib noqdo way dhici karta isagoo asal ahaan qofka waxa weyaan asalkiisa xumaan low uusan ahayn way dhici karta way dhici kartaa laakiin waxa weya duqaan shahwadiis waa jabtay waa baabaa khabiis inuu naftiisu tahay naf xun tahay ayuu zina ku raadi karaa ee sababki ku riixo ka qaalib noqda maba yaallaba qofka dembiga markuu ku dhaco sababta ku riixayda hadday yar tahay dembigu waa sii weynaana waa sii weynaana marka midka koobaad waa ushaymutu duq zanin oo zaniga kan labaadna waa caainu faqiir aqiirkaasoo mustabirun isla weyn qof faqiiroo isla weyn qofka hadduu madax yahay ama maalqabeen yahay sabab shaydaanku eli kara uu ku simbirixiyo xoogaa kibir inuu gelin isla weyni iyo isqaadqaad kibirkuna waa dembi khatar ah oo ilaahay ballan ku qaaday qofku qalbigiisa galo inuu cadaabo jannada ilaahayna ma galo qof kibir ku jiro laa yadkhulu jannata man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibr ma galo laakiin haddana dadku asbaabtii waa u kala dhowi qofkii madaxnimo iyo maal la siiyey imtixaana haysta waxaa dhici karta shaydaanku inuu isqaadqaad yidhaahdo laakiin fiir miskiinkan madaxnimo iyo maal midna maaya waa faqiir markaasu haddana isqaadqaadoo dadki iskala wey qofka nuucaasa marka sabab dembiga ku xambaarta meesha ma taalla isaga khabiir naftiisaa khabiisad ah oo nafxuulka marka waa ka dembi weyn leh kii hantilaha iyo kii madaxda ahaa oo kibray waa ka sii daran labadooduba waxaw xumaan weynay ku dhaceen kan saddexaad warajulun waa qof jacalallaaha ilaahay ka dhigay bidaacatu badeecadiisa badeecada uu gadaayaba waa ilaah wallaahi intaasaan ka baxay wallaahi intaas iiguma fadhiyo wallaahi mar dhawadan intaas ku diiday wallaahidaas wada waxaad ka moodaa badeecadu gadaa in allah qofkaas ilaahay lama hadlo naxariis kulama hadlo maalinka qiyaama ilaahay uma dembi dhaafo cadaabku iska war ilaahay ha ka dhigin badeecadaad ku gaday suuq ha ka dhigin waaba ka nabigaa fasiray fiiri laa yashtarii soo gadama badeecada ilaa biyamiini daanu ku soo gadaan markuu asagu la soo wareega badeecada wallaahi mar dhawood iyadoo kale mid ka fiican inta ku arka wallaahi mar dhawood intaasa laysoo yiri saasuu ku gadaa marka hore walaa yabiicu siina gadima ilaa biyamiini dhaar maahan markuu sii gadaa dhaar ma siina ilaahay uma dembi dhaafo rawaahu abaraaniyaa wariyey bisanadin saxiix wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim labadaba xadiis waa ku sugan yihi wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan can cimraan ibni xusein xadiis laga wariyey radi allahu canhu qaala cimraan ibni xusein wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam khayru ummatii ummadayda kuwa ugu qayr badan qarni waa aniga qarnigayda waa aniga waktigan aan joogo waa nabiga saxaabadiisii weeye ummadayda kuwaasa ugu khayr badan nabi maxamed a yidhi sal allahu alay waslm uma aladiina yaluunahum ku xiga kuwa la xidhiira ayaga oo xagga zamanka kala xidhiira uma aladiina yaluunahum kadib waxaa ku xiga kuwa la xidhiira oo waa maxay waa taabiciyaalkii iyo kuwii kusii xigay uma waxaa ku xiga aladiina kuwa yaluunahum la xidhiira qaala cimraan wuxuu yidhi falaa adri ma ogi adakara nabigu ma wuxuu sheegay bacda qarnihi qarnigiisa ka gadaal maratayna laba mar markaa saddex qarniyay noqonayaan markuu sheegay isaga qarnigiisa ma laba qarniyuu ka dabamariyey ow alaaan mise saddexuu ka dabamariyey hadduu saddex ka dabamariyana afar ah qarniyay noqo lahaayeen qarnigiisa iyo saddex kale afaray noqo lahaayeen marka saxaabi wuxuu leeyahay inuu nabigu qarnigiisa laba ka dabamariyey iyo inuu saddex ka dabamariyey ma kala riwaayadaha kalena saddexay caddaynayaan marka fiiri xadiidkaas wuxuu caddaynaa ummadaya u qayr badan waxaa u qayr badan saddexda qarniya ugu horreeyey qarni xaa la yidhaahdaa culimmada gobol waxay hahdeen qarni waxaa la yidhaahdaa ummaddii isku waqti aheyd markay dhammaato saxaabadii markay dhammaadeen qarniyaa dhammaaday taabiciyaalkii markay dhammaadeenna qarniyaa dhammaaday atbaacu taabiciin markay dhammaadeenna qarniyaa dhammaaday haddii sidaas la yidhaahdo laba ku dhammaanayan markaas laba iyo labaatan ay ku dhammaanayan saddexda qaran laba boqol ah, ku dhammaanayaan oo waxa weeyaan laba hal qof oo soo dhaafay oo min atbaaci taabiciina lama ogoley xaafid xaafid ibn xajar fatxulbaari hal qof oo soo dhaafay ahlucilmiga gabadha waxay yidhahdaan qarniga waa boqol sano dii la yidhaha saddex ay noqonayo aqwaal badan oo kale waa jirta waxaana u xoog badan qowl kale waa saddex qarni qarni walbana waa boqol sano marka waa saddex boqoloo sano marka ummatu maxamed yaa u fadli badan saddexdaas qarni hore waa quruunta la yidhaahdo quruunun mufadala quruuntii la fadilay yaa fadilay nabiga fadilay waaba kan haddaa dul taaganta waa quruunta la yidhaahdo asalafu saalix salafkii suubanaa waa dariiqa ay waajib tahay in la raaco sababtoo ah nebi maxamed u markhaati kacay inay qayl badan yihiin dadka ka dambeeya inay ka liitaan nabi maxamed aa sheegay sal allahu calay idan ayagaasu siday diinta u fahmeen in loo fahmaa waajib dariiqoodii in la maraa waajib qof walba saasa waajib ka ah oo doonaya diin saxiixa iyo khayr wuxuu yihi nabigu sal allahu calayh wasalam uma ina bacdakum gadaalkiina qowman qooma ahaadeen qoomkaasoo yashaduuna markhaati kacaa ah walaa yustashaduuna aan la mara gashanayn dad iska marag furaya anaa kaa markhaatiya cid u dirsatay iyo cid mara gashatay lama iyo cidtii i markhaatika waa dad aan markhaatigu la weynayn macnaha diintooda inay ilaashadaan lama weyna saas darteeda markhaatiga xil weyn u dareemima ayadoon cidna weydiisaba isla soo boora ah, uleey anaa ka markhaatiya anaa u markhaatiya macnaha wax weyn lama ah waa diintiisa aan ilaashayn marka kuwaasaa ka dambeeya diin xumaa nabigu ku tilmaamay sooma wayaquuluuna waa khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna la aaminima dadkaas waaa dadka ka dambeeya khaa'iniinay u badnaanayaan ilaa nabigu yidhi waxaa dhici doonta in la yidhaha reer hebel oo dhan hebelaa ku jira qof aamina reerkaasaa la gaari doonaa khiyaanada iyo dhaca iyo boobka iyo hantilagoynta taasa ummadda ku dhex faafi shirkad heblow dhacay shirkad heblow dhacay shirkad heblow dhacay waxa weeyaan dariiqaasay ku qulqulayaan waa khaa'iniin dadkaasaa soo baxay yui nabi maxamed sal allahu caleh wasalam dadkaas ayaa soo baxay wayaquuluuna waa khiyaanayaan walaa yutaminuuna la aamini maa wayanduruuna way nadrayaan way nadrayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan ilaahayo maanta haddaad waxaasi siido intaas iyo intaasaa igu nadara markuu dantii helo waaba halmaamaabaa ka soca ama waa ku bakiila markaasu wadaadkan ba afka ku mud shiiq saasaan naa jiray hogaa haddana waa iima fududa xaan sameeya xagga iska aad wax un qiil hawadiisa waafaqsanuu raadina ma rabo inuu ilaahay caabudo ee wuxuu rabaa rabitaankiisa wax waafaqsan in loo sheego wa yadharu waxaa ka muuqana dadkaas assimanu cayilka waa dad ay noqonaayaan dad burbuuran oo naaxay ay noqonaayaan waxay isweydiiyaan ahlucilmigu buurnaantu wax qof asagu sameeyey maan xaal loogu eedayna isagu ma samayna waxay yidhaahdeen ahlulcilmigu buurnaanta horta waa laba marka hore qof waa u dabiici waxaa jira dad biyo madoo dacdan iska naaxa waa xaqiiqo waxa weya wax aan yaab bul uu iska leeyay dad waxaa jira ilaahay weyne awoodiis haddii subag sanka looga shubo aan naaxin oo jay iskajayle iska ah waa harta abuuris ma ahan marka midaas midda ciqaabka lagu mudana ma dad adiga adigoon ku dadaalin oo cibaadadaadii iyo aakhiradaadii ka fakersan iska naaxdo kuma eedays midtaas laakiin waxaa laga hadlaa waxaa badanaya dad aakhirada aan murugo aysan ku hayno shahwaadka naftooda iyo naaxinta naftooda murugadooduta waa dadkaas dadka la eedayna dad ayaga dhan murug hamigooda iyo arinta weyn waxay tahay war wax yaraan isdhimay war miisaanka iska si warabaan isdhimayba war iskama haye waxa weeyaan isnaaxintaasay murugadiistu shahwaadkiisaas inuu naftiisa gaarsiiyo naftu waxay rabta uun kaliya ee uusan ka murgin caaqiladiisa dad himadoodu ay tahay dadkaas way dadka la eedayna laakiin qofkan si abiiciya ah isagoo ilaahay caabudaya oon ku talagal lahayn hadduu iska naaxo waxa weya dembiile kuma aha isagoo awooddiisa maahan mogta naaxidu ma aha dad hilibabadku iskale iyo dadaan lahayn kal dadu marka qofkan hilibku iska qabtay ma aha dad eedayna ee waxaa la eedaynaa dad hawadooda iyo shahwadooda iska raacay w kuwaas wey wa fiihi fii saxiixi axiixa waxaa ku sugan can ibni mascuudin xadiis laga wariya ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi khayru naasi dadka kuwa ugu qayr badano qarni waa qarnigayga dadkao dhan saxaabadii qarnigoodii u qayr badnaa dadka cilmiga iyo sunada iyo taqwada ayaa sayid ahaa aakirkii saxaabada bidcaa soo baxday ayagana waa lala dagaalamay ficlan wa qowlan aa loola dagaalamay dadka ahlubidca dadka dadka ugu liitay ahayen markaa dad ihaanaysan oo baabaay iyo qaar la dilay ahaayeen ee dad sayid ah oo ummadda hogaan u ah oo culimo loo yaqaan ma ahayn ma ahayn laakiin markii dambe oo waxa wya quruuntii mufadalada ahe tagtay ayagaa waxa lugaan noqday oo magacyo waaweyn qaatay oo naynaaso waaweyn la baxay shiiqyada la wada ayagoo mubtadaca dadka naarta ugu yeeray fiili inaysan isku mid ahayn ah. laakiin waqtigii saxaabada awaa-ishiina arag bidco markii dambey soo baxeenna waxa weye waxaa u taagnaa culummadii rabbaniinta saxaabada ah. oo waxa weya carabkay kula dagaalameen gacantay wax uga qabteenay laayeen afar kunoo mubtadicay isku meelo meel dhigeen hal maalin ah. cali bn abi aalib hal maalin marka qaar waa la gawracay waa lagu udxiyeysana mubtadicada maalinta ciidu carafada aa la gawracay hadduu kaari diido marka bidcadu ma jirin sayid ma ahayn qofka la soo baxaa ama waa ku tegaa ama waa ka toobadkeena ama isagoo muhaano ihaanaysanu noolaana kaas waata qiimo weyn ma leh laakiin mar hadduu shiiqya oo u sayid yahay oo u darsi halkan u fadhiyo oo ummaddu ag dhoobantaha isagiyo mubtadica ummaddaasaa baaba'day musiibo markaasay jirtaa markaasay jirtaa musiibo markaasay musiiba jirtaa khayrunaasi dadka kuwa ugu qayr badan qarni waa qarnigaygu uma ladiina kuwiya ku xiga yalunam la xidhiidha uma aladiina kuwiya ku xiga yalunam la xidhiidha bacda qarni nebiyi saddex maaha waa labo ah, waxaa afaru ka dhigaya laakiin midtaasu kuma jirto saxiixaynkani kuma taalo riwaayadtaas cabdillah ibn xib riwaayadiisu saddex wey saxiixaynka marka ha ku qaldami siyaadada oo uma ladiina yalunam afaarka kuma jirto ma ku jirto uma yejiibu waxaa imaan doona qowmun qoom qoomkaasoo tasbiqu ay hor maraydo shahaadatu axadihim mid ka mida markhaatidiisu yemiinahu dhaartiisa waa ka hormare waxaa imaan doona dad markhaatidu ay dhaarta ka horaydo anaa markhaati u leeyahy wa yemiinuhu dhaartiisuna shahaadatu markhaati waa ka horaydo mara wuxuu le walallaahi anaa markhaati macnaha inuu dhaarto iyo inuu mara kaco midna marka inuu dhaarta la boodo iyo inuu yidha anaa maqaatiya labadaba ufuudo maadaama qof is-ilaalina ah uusan ahayn wa ibraahim ibraahim nakaci waa taabiciyaalkiiu ka mid min siqaari taabiciin kaanuu waxay ahaayeen salafku uu yidhi ibraahim kaanuu salafku waxay ahaayeen yadribuunanaa kuwa nagu garaaca cala ashahaadati markhaatiga walcahdi ballanka walxaalay nagu garaaci jireen naxnu annagu siqaarun aan yaryahna annagoon qaangaarinoo saqiiraa ay dhaa dhaar beenaadkay noo diidaayaan dhaarta tirada badanay noo diidaayaan ballanka baxay noo waa nagu garaaci jireen ah, selafka caruurtooda waa ku garaaci jireen been hadday ku arkaan ah, ballan hadduu ka baxo waa ku garaaci jireen waxay ku tarbiyeyn jireen diinkii ay ka dhaxleen saxaabada nabi maxamed sal allahu alay waslm marka hadday munkar ku dhacaan iyo hadday waajib ka tagaan waa lagu garaaca waa lagu garaaca saasaanay selafku ahaayeen waa lagu garaaca muruu wlaadakum bisalaati wahum abnaau sabci wadribuuhu calayha wahum abnaau cashri caruurtiinna salaada amra ayagoo toddoba jira hadday toban markay gaaraan tukadiidaanna ku garaaca uu ley maxamed sal allahu ala slm ogow kow marka koobaad horta tobanna gaar ka hor kuma garaaci karti toban asagoo ka yarxaad garaaceba ah, ma gaarin wakti la garaaco labo markuu toban gaaro feeraha ka jabi maaha inaad feeraha ka jabdo amaad haraati la dhacdo amaad feerto ma aha waa xaaraan qadcana taas amaama laahi waa lagu ee maxaa la rabaa xoogaa xanjab xanuunin yar oo uu xumaanta iskaga daayo ee carruurta in feeraha la jabsho ama la garaaco ama dhiigooda la daadiyo waa xaaraan qadcana waa munkar qofku waa inuu ilahay uga munkarna ilahay wax ku islaaxi ma munkar ilahay waxba ku islaaxi waxa ilahay wax ku islaaxinaa ah, wax ilaahay looga cabsaday marka markaas laftirkeeda tobanka gaareen waa xanjafinu waa xoogaa yar waxa weya waryaa qaladka jooji iyo wey dhagaha ka marooji laakiin maya feeraha in laga jabsho laa macalima uma banaana walaa aabbana uma banaana walaa hooyana uma banaana carruurta in dhiiggooda la daadiyo ama feeraha laga jabsho ama la haraatiyo maya ma banaana waa in ilaahay looga cabso fiihi filbaabi baabka masaa'il masalooyina ku sugan wax diin iyo akhlaaqna ku qaadan maayan caruurtu dilka tirada badan macnaha dilka xadgudubka dilka sharciga waa ku qaadanayn nabi maxamed aala amray wax nabi maxamed amray waa qayr laakiin hadii xadka la dhaafiyo waxay ka qaadayaan cudur aan hadhow la dawey karin oo diin xumaa ah, oo cuqdad ah marka dilka waa inaan xadka la dhaafisin intii nabi maxamed sal allahu alay slam waa in loo ekeeyo fiihi filbaabi baabka masaa'il ayaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa alwasiyatu waa dardaaran bixifdi اaymaani dharyaalka in la ilaaliyaa la dardaarmay ahaniyatu masalada labaydaa alkhbaaru waa sheegid biana alxarifa dhaartu manfaqatun bixin inay tahay lisixati badeecada la bixiyo mamxaqatun tirtirid inay tahay libarakati barakada lilkasbidiyu kuu fasira aثaaliثaةu masalada saddexayda alwaciidu shadiidu waa goodiga adag fii man qofka laa yabiico aan badeecada sii gadayn walaa yashtari aan soo gadanayn ilaa biyamiini dhaartiisa maahan araabicatu masalada afrayda atanbiihu waa baraarujin calaa ana demba dembigu yacdumu waa weynaana maca qilati daaci sababka u yeela hadduu yarya qofkan sababta dembiga ku xambaaray hadday yar tahay dembigiisu waa weynaana oo taasna waxa weeyaan dunka zaaniga ah. waa ka dembi weyn yaha dhalinyaro zaaniga ah. ilaa sabab ku xambaaraa ma xoog badna faqiirka mutakabirka isla weynne waa ka dembi weyn yahay aniga isla weyn waa ka dembi weyn alkhaamisatu masalada shanayda danmu ladiina dadkii dhaleecaynta la dhaleeceeyey weeye yaxlifuuna dhaaranayaan walaa yustaxlafuuna aan la dhaarsayn laakiin masaladaas cala alilaaq maaha adoon lagu dhaarsan waa dhaaran kartaa nabi maxamed aa dhaaran jiray sal allahu alay waslm aaadii badana nabigu dhaarajay ayadoon cidna dhaafo laakiin arrin muhiimu ku dhaarana markaas waxa la diidaa waa udhaarta tirada badan amaa ayadoon lagu dhaarin inaad dhaarato waa bannaan tahay haddii arrin muhiima ah aad ka hadlaydo runna nabigu marka arrin muhiim ah ayuu dadka ugu dhaaranaya waladii nafsu muxamedin biyadi aada ugu badanta xadiiska aada ugu badanta laakiin arrimo muhiimu ku dhaaranaya mar walba iska dhaaranay asaadisatu masalada lixayda anaawi waa nabiga ammaanidiisa sal اlahu calيه wasalam cala alquruuni quruuntiiu ammaanay quruuntii aalaaa saddexda saddexaas qarni nebi maxamed u markhaati kacay waa dadka kuwa ugu qayrka badan kuwaasa u qayr badan salafu saalix a la yidhahdaa saddexdaas aw ilarbacati shakiyuu geliyay xadiidka ilaa cimraana shakiguu ku jiray wa dikru maa shayna waa noo sheegay nabigu yaxduu soo dirina bacdahum gadaalkood dad aan diintooda ilaa shay inay ka dambayn doonaan asaabicatu masalada toddobayda damu ladiina waa dadkii dadkii dhaleecayntooda iyo ceebayntooda yashaduuna iska markhaatiga ah walaa yusashaduuna aan la maragashanayn dadka markhaatiga fura la markhaati gashan labaa loo qaybiya mar waa qayr badan yihin sharciguna waa ammaanay khayruushuhadaa iwi dadka waxaa ugu qayr badan markhaatiyaalkaa qof ayadoon markhaati la weydiin markhaati kacay xadiidkan wuxuu sheegaa kuwa sharta badan inay ka yihiin culummadu waxay ku jamciyeen laba arrimood kala duwan waxay yidhaahdeen qofkan xaqiisu waa u cadli markhaati inaad aduu ka tahay waa ogyahay markhaatiyaal waa u haysta markaas adigiioo markhaati uusan ku weydiisan inaad la soo boodaa waxay kutusaydaa inaan markhaati u kula weynayn waa qaldanta waana markaas marka sharta ah hadduu ku weydiisan u faradikan iska da xaqiisu waa u cadliya midna waxay tahay qofkan xaqaa laga haysta xaqiisii adigu markhaatiyaad ka tahay waa arag waa ogeed asagu ma oga inaad markhaati ka wax kaloo markhaatina ma haysto haddaadan adigu markhaatin furin xaqiisa waa la qaadaa markaas aad aragtay qofkan xaqiisa inuu lumayo aad tidhi arrintan anaa kula oga oo ku markhaati fura kaas waa dadka markhaatiyaalka ugu khayrka badan saasay ku jamciyeen culammadu ay u kala duween aaaminatu masalada sideedayda kownu salafi waa salafkii saalixaa inay ahaayeen yadribuuna siqaara carruurta yaryar kuwa garaaca cala shahaadati markhaatiga markhaati beenahay u diidayaan markhaatiga inuu ku degdegay u diidayaan walcahdi ballanka ballanka inuu ka baxo ku dili jireen allah subxana wa tacala alam sal allah wsl wbaarak cala nabiyina